assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo tobnaad ee kitaabka waa waa saxiix qaybna waa daciif qaybta hore ee dhahaysa rasuulka sal lla alay slam wuxuu yidhi qofku markuu afuraayo timir ha ku afuro hadduu waayana biyo ku afuro taasu daciif weeye qowl ahaan daciif bay u tahay laakiin ficil ahaan bay iyaduna saxiix u tahay tahay oo rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam marka uu marka uu afuraayo muxuu ahay biyo inuu ku afuri jiro inuu ku afuri jiro horta timir hadduu timir waayana wuu biyo ka kaban jiray taasu iyadu waa jirtaa waa saxiix laakiin lafdigan kadaa inuu sidaa amray nebigu sala allahu alay wasalam kaas ayaa wuxuu leeyahay daciifa oo daciif aljaamic الصaغيir iyo mishkaat الmasaabiix iyo صaxiix ibni khusayma intaas ayuu ku sheegay oo uu ku daciifiyey sheekh اlalbani laakiin haddana isaguna mid kale oo riwaayatu anas ah ayaa jirta oo inuu yihi nebigu sal ly slam man wajada tamran falyuftir calayhi wman laa falyuftir bilmaai faina alma'a tahuur kaasa marka isaguna jiro oo isaguna amar ah marka xadiidkan kaasagana waxaa wariyey النسائي والتirmidي والxaakim can أنس وبن khusayma iyo طbrاني في صغير iyuu isaguna ku wariyey can salman salman ibn mxuu ahaye salman الfarisi marka waxaa weeyaan xadiidka kolay matnigiisu صaxiix weeyaan oo wuxuu ku saxiix yeelay في irwاء الغaliil iyo صaxiix atarkiib watarhiib xadiidka marka ka amarkaa kolay ku tahay isagoo naftiisu matni ahaan waa saxiix laakiin riwaayadantada ayaa iyadu dacfi uu ku jira ya amaa intan tada dambe ee dhahaysa sadaqada miskiin lagu sadaqaystay taas iyadu marka saxiix weeyaan waa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaanat taxti imra'atun waxaan qabay wax hoosteyda ku jirtay bay marka laftigu noqonaya laakiin taasoo kale waxay ugu isticmaalaan qabitaanka halkan kan yidhaahno hebel heblaayuu qaba ama waxay yidhaaheen taxtahu fulaan aw taxtahu bintu fulaan haweeney baan qabay wa kuntu uxibuhaa waanan jeclaa wa kaana cumaru radia allahu canhu yakrahuhaa aabbahay cumarna wuu necbaa faqaala lii طalliqhaa fur buu yidhi faabaytu waan diiday faataa cumaru radi allahu canhu nabiya sala allahu alayh waalih wasalam cumar baa radiallahu canhu u tegay nebiga sal ly slam oo fadakara dalika lahu arrintaasuu u sheegay faqaala nebiyu sala allau alay slam nabiga wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam طalliqhaa fur buu yidhi rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala saxiixun xasan xasanun saxiix ayuu yidhi xadiidku waa صaxiix weeyaan oo asheekh muqbil اlwaadici fi kitaabkiisa صaxiix اlmusnad la yidhaaho xasan buu kaga dhigay wa can abi dardaaءi radي allahu canhu ana rajula ataahu faqaal abudardaa buu nin u yimid oo markaasu wuxuu yidhi ina lii imra'atan wa inii uriidu wa ina ummii ta'murunii xadiidka abudardaa kii ka horreeyey xadiidka ibnu cumar ahaa sheekh alwaadici isagu waa xasan weeyaan buu leeyahay laakiin sheekh alalbani saxiix buu ka dhigay marka xadiidku saxiix weeyaan insha allah sida sheekh alalbani uu sheegay ee tirmidina uu uga horreeyey weeyaan xasanu saxiix wacan abi dardaai radi allahu canhu ana rajulan ataahu faqaal ina limra'atan haweeney baan leeyahay wa ina ummii taamurunii bitalaaqiha hooyadayna waxay faraysaa inaan furo faqaala markaasu wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam abu dardaa radi allahu canhu fur ma aanu dhihine wuxuu ugu fidyoodo ugu jawaabay xadiidkan soo socda oo oo waalidkaa ahamiyadiisa ka hadlaaya marka taasna macnaheeda waxaa laga garanayaa waalidkaaga raalligeli inuu leeyahay waxay ku yeelaysay ku amrayso yeel markaasu wuxuu leehay waxaan ka maqlay rasuulka sal ly slm quula oo leh alwaalidu awsatu abwaabi اljanna waalidku waa jannada albaabadeeda ka ugu fadli badan awsad yani afdal weeyaan fain shiئta faaطic dalika albaab aw ixfadhu hadalkan fain shi'tada intaa ka dambaysana abudardaa baa wata waxaan ka maqlay nebiga sal l slm oo leh jannada albaabadeeda waxaa ka ugu fadli badan waa waalidka yani waalidka shay jannada lagu galo sab lagu galo buu ugu ahamsan yahay marka adu haddaad doonto albaabka iska dayac haddaad doontana ilaasho albaabkaas ku furaado oo hooyada haka ka xanaajinin rawaahu التirmidiي وqاla xadيiث xasn صaحيiح waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaanoo sheekh الألbani صaحيح الjaamiع الصغير iyo صaحيح iبn maaja ayuu labadaba ku صaxiix yeelay marka labadan xadiidba waxaa laga garanaya ninku haddii uu waalidkii ama aabbaha ama hooye ahaada eh hadduu naagtaada furi yidhaahaa inuu ateeco inay waajib ku tahay waxaa tantadana la mida nebi ibraahim sala allahu calayhi waalihi wasalam markii uu muxuu aha wiilkiisi ismaaciil ahaa haweenaydiisii markuu soo maray ee uu waraysa ee calaacashay marka waa kii kula dardaarmay inuu furay isagana waa furay ayb laakiin bisharti kolkaas waxaa weeyaan waalidkaas waalid faasidaho haweenaydaa wuxuu u fur leeyahay aana ahayn wax eh, muxuu ahaayey eh, isaga uu ku qalloocan yahay iyaduna ay ku xun tahay iyadoo ku fiican tahay aan ahayn sidaa mxu kuwaa laga sheegaa eh, gabdhaha jilbaabka qaatay iyo wilashooda markay guursadaan yidhaha naagtan isdadaboolaysa iga kaxeeyo mxu amaanay dooro ama iyada dooro kaasoo kale marka wixii naagaha lagu jeclaan lahaa oo tadayunkii ahaa yuuba ku nacaya marka kaasoo kale isagaa faasid ah isaga kaas marka waa macsiya dalaaqa noocaas oo kale ahee qofka loo furo muxuu ahaye asturkeeda iyo xijaabkii alla faray oo qaadatay marka macsiyada taasana waalidka laguma adeecay wa can ilbaraa bni caazib radi allahu canhuma can nabiy sal ly slam qaal alkhaalatu bimanzilati اlum rawahu tirmidiy wa qaala xasanu صaxiix hooyadu halkii habaryar habaryartu halkii hooyaday joogtaa oo marka sidii xuquuqdii hooyadu ay lahayd xaggii xanaanada ilmihii walaasheed ay dhashay iyo iyadaa ku xaqleh haddayna hooyadeed anhooyadeed eh, ay dhimato berigii hooyadu ay lahaydna waa leedahay haddii muxuu ahaaye wax ka xiga aanu jirinna qofka ay habaryarta u tahay waa dhexlaysaa si hooyadu bay u dhexli lahayd oo suduskii hooyada qaadan lahayd oo kale iyaduna qaadanaysaa wa qaala xadiidun xasanu saxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku waxaa weye xasanu saxiix weeyaan waana xadiidku isaga oo muttafaq calayhi ana waa buu jiraa oo lafdigaas ku soo arooray oo qiso lahaa qisadaasuna waxay ahayd gabadhii xamza uu dhalay ayaa soo raacday nebiga sal lla alay slm markii uu ka soo noqonayay xudaybiya cimrat lqada uu ka soo noqonayey markaasaa waxaa ku tartamay oo anaa qaadi anaa qaadi yidhi cali iyo jacfar iyo mxua zayd ibn xaariثa radi allahu canhu mid waliba anoo korinayo uu yidhi radi allahu canhum ajmaciin markaas wuxuu u xukumay nebigu sal ly slm jacfar buu xukumay oo habaryarteed buu qabay oo markaasuu yidhi habaryarta waxay meeshii hooyaday joogtaa saasuu isaga ugu xukumay wa fi lbaabi axaadiidu kahiiraة fi صaxiixi mashhuura baabkan kada oo qaraabo xidhiidhinta iyo birulwaalideynka axaadiid fara badan oo saxiixiinka ku jirta oo mashhuuroo la yaqaana ku jira minhaa asxaabu algaar xadiidu asxaabi algaar saddexdii ninoo godka uu ku awdmay warko xadiidkoodii baa ka mid ah oo marka muxuuha ah, midkood uu berigiisii markuu alle ku beriyey alla uu ka aqbalay wa xadiidu jurayj waqad sabaqa jurayj qishadiisa isagana ka mid ahoo hooyadii markii uu fudaydsado salaada u ka doortay waa kii habaarkeedu ku dhacay wa waqad sabaqa labadubana waa soo horumareen ayb wa xadiidu waxaa ka mid isagana وأxaadiiثu mashhuuraة fi صaxiixi xadaftuha اkhtisaaran wa min أhamiha xadiidka inta ugu muhiimsanna waxaa ka mida xadiiثu cmr bni cabasa الsulmi radي allahu canhu الطawiil almushtamil عlى juml kahiiraة min qawaacid الإسlaam وaadaabihi wasaأdkurhu bitamaamihi isagoo dhan oo buuxa ayaan sheegi doonaa in sha allahu tacaala fi baabi alrajaa wa qaala fiihi wuxuuna ku yidhi baabu rajaa buu ku sheegi doonaa isaga oo lambarkiisu uu yahay afar boqol soddon iyo sideed ayuu halkaasu ku sheegi doonaa lambarka markaasna waxaa ka mid ahaa qidcu hadda uu soo hormarinaya wuxuu leeyahay dakaltu cala nebiy sal ly slm bimaka makaa nebiga ugu soo galay sal ly slam yani fi awali nubuwa nebinimada markii ugu horreysay ee bilow ay ahayd faqaala lahu faqultu lahu waxaan ku idhi maa anta adugu maxaa tahay qaala markaasuu uhi nebiyu nebi baan ahay qultu wamaa nebi nebina maxaa la yidhaahaa ma ayna aqoonin muxuu ahay waa niman jaahiliyiin oo nebinimo iyo risaale iyo ay aada uga daahday bay ahayd litundira qawma ma ataahum min nadiirin min qablika alla waa kuu yidhi weeyaan marka waxa weeyaan nebi maxaa la yidhaha bu nebi xataa wax la yidhaha maanu maql muna aqoon qaala arsalani allahu tacaala allah i soo diray qaala biأyi shayin arsalak muxuu kugu soo diray qaala markaasuu yihi arsalanii bisilati اlarxaam wa kasri اlأwthaan waan yuwaxad allahu laa yushraku bihi shaya laa yushraku bihi shay in qaraabada la xidhiidhiyo oo asnaamta la jejebiyo oo alla keligiisa la caabudo oon waxba loogu shariig yeelin wadakara tamaama alxadiid xadiidka dhammaystirkiisiina waa uu sheegay wallahu aclam baabu taxriimi alcuquuqi wa qatiicati araxim caaqnimada waalidnimada yacni weeyaane xaraamaynteeda iyo qaraabagoynka qaraabagoynta xaraameyntooda waa baabkii kan kada ka horreeyey muxua cagsigiisii weeyaan ah qala allahu tacaala fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasmahum waacmaa absaarahum waan soo marray aayadda waqaala tacaala waladiina yanquduuna cahd allah kuwa alla u eedanayay buu leey waladiina yanquduuna cahd allah iyo kuwii burinayay ballantii allah min bacdi miihaaqihi adkayntiisa dabadeed cahdigaasoo la xoojiyey oo dhaar iyo markhaati iyo wax la mida lagu xoojiyey dabadeed kuwa goynayey wayaqtacuuna ee goynayeyna ma amara allahu bihi an yuusal wixii alla uu faray in la xidhiiriyo qaraabanimadan ay ka mid ahayd wayufsiduuna fi lardi dhulkana fasaadinayay oo macaasida iyo balaayada ku fasaadinayay muxuu ahaayey macaasidaas oo ama ha ahaato muxuaha shuftannimo iyo dhac iyo burcadnimo iyo ha ahaato ama macaasi kale ha ahaato oo gaar ahaan dhacidda dadka lagu dhaco baagga iyo miisaanka iyo waxyaalaha lagu dhaco iyo ay ka mid yihiin ulaa'ika aladiina lacanahum allah kuwaasu waa kuwa ulaa'ika lahum allacna walahum su'udaar kuwaasu nacrad bay leeyihiin daarta ugu xun oo naartaana way leeyihiin kuwaas sidaas yeela intaas ku dara wa qaala tacaala waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana ima yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa tqul lahma ufin wla tnharhma wqul lahma qwla kariima wاkfid lahma janaxa dulli min الraxma wqul rabi irxamhuma kama rabayaani صغيr aayadana waa soo maray وعn abi bakra nufayc bn الxاariث الثqفi radي allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi slى اlه عalيه wali wsلم alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir miyaanan idinka warramaynin dunuubta waaweyn inta ugu waaweyn halaaa saddex goor buu sidaa ku celceliyey qulnaa balaa yaa rasuula allah qaal alshraaku biاllah waa alle oo loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalidayn labada waalidku garowgooda wa kaana muttaki'an waa jqelaysnaaye fa jalasa waa soo fadhiistay fa qaala markaasu wuxu uhi mid danteeda markuu joogu aad u daryeelay oo iyada waa soo fadhiistay intii hore waa iska jiifay markaasuu ku celcelinaya ku celcelinaya markaasuu wuxuu uhi alaa wa qowlu zuuri wa shahaadatu zuur war hooyaay iyo hadalka beenta iyo markhaatiga beenta ah famaa zaala yukariruhaa ma aanu ka zuulin inuu tantada ku celceliyo ku celceliyo xataa qulnaa ilaa aan ka nidhi laytahu sakat allowma iska aamuso isu dhibaya uga naxariisteen muttafaqu calayhi xadiidkan kadana marka waan mar laba buu soo noqon doonaa raqam alf wa khamsumiya hamsiin buu kusoo noqon doonaa marka waxaana aada uga muuqata rasuulku sala allahu alayh waali wasalam inuu aad iyo aad markhaati beenaalaha uu u adkeeyey oo kuwii kale si aanu uga hadlin iyaga uu uga hadlay وعn cabdاللahi بn cمr بn الcاas رadي الله عnهma عn النبي slى الله عليه ولي وسلم qaal alkaba'ir الإshraaku bالlah alkabaa'ir dunuubta waaweynu waxaa weeye alإshraaku biالlah alle oo loo shariig yeelo waa kow wa cuquuqu lwaalidayn labada waalid oo lagu caasigaroobo waa laba wa qatlu nafsi naf oo xaqdarre lagu dilo nafta sheegay qofka naftiisa un ma ahee nafta macsuumad oho dhan weeyaan ama tiisa ha ahaato ama tu mu'min ha ahaato ama tu mucaahad ha ahaato ama mid e, muxuha ah, musta'man ah gaal ama nabadgelye la siiyey iyo mu'min iyo naftooda oo la dilo weeyaan oo xaqdarrana lagu dilo walyamiinu alghamuus iyo dhaarta mukhuurisada dembiga qofka dhex muquurisa ama naarta muquurisa isagaana fasiri doona rawahu lbukhaari kuwaasaa ah marka kabaa'irta ah marka kabaa'irta kuwaa weeye markuu leeyahayna ugama qasdaayo tira koob oo kabaa'irta inuu intaa keliya ku koobo ugama qasdaayo kolleyba waxaa laogaya waxaa weeye dunuubtu inay kabaa'ir iyo saqaa'ir u qaybsanto kabaa'irtuna ay sii kala waaweyn iyaduna marka calaamooyin lagu garto ayay u sheegeen culimmadu mooyaane wax tiro ahoo kooban ma ay jirto xadiidka toddoba ka sheegay iyo ka sagaal ka sheegay iyo mid waliba amhila inuu ka sheego unbuu u qastaya mooyaane intaa kuma koobayo ibnu cabaas mar la weydiiyo oo la yidhi kabaa'irta miyayna toddoba ahayn wuxuu yidhi hiya ilaa sabcimi'ata aqrab toddoba boqol inay noqotay bay u dhowdahay marka wuxuu yidhi alyamiinu alghamuus waxaa weeyaan alatii yaxlifuhaa midda uu ku dhaaranayo kaadiban caamida isagoo been sheegaya oo una qastaya inuu been ay tahay garanaya sumiyad kamuusan kamuus baa loo bixiyey liannaha taqmisu alxaalifa fi limi waxay tiimbisaa qofka beentaa ku dhaartay bay dembiga dhex tiimbisaayo aada u mukhuurisaayo markaasaa kamuusaasaa loogu bixiyey marka qofkii haddii uu dhaaranaya isagoo run waxaan inuu yahay u malaynaya isagu kaasu dembi ma ah waa gef khata an la dhaafay weeyaan marka laakiin isaga oo muxuu ahay been sheegaya oo garanaya oo aan eh, muxuu ahaay aan wax ku dirtayna aanu jirin waxa uu kaga baxsanaya dhibaato kaga baxsanaya naftiisa ku badbaadin ayna jirin taas weeyaan daarta beenaaluhu wa canhu radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اla alay slm qaala min alkabaa'ir kabaa'irta waxaa ka mida shatmu rajuli waalidayhi ninka caydiisa labadiisi waalid uu caayo qaaluu markaasuu dhan yaa rasuula allah wahal yashtimu arajulu waalidayhi ma nin baa waalidaynkiisa caayaya riwaaya soo socotaana lacnad bay sheegaysaa inuu naclado marka way la yaabeen saxaabadii ridwaanullahi calayhim oo waxay u qaateen in toos iyo mubaasharatan inuu u caayo laga laga wado taasna way la yaabeen haddayse zamankeena joogaan wax badan bay taasoo kale maqli lahayn mayna la yaabeen zamankoodii baa marka dadku ay waalidka taxgelin jireenoo taas waa la yaabeen iyada qaala markaasuu uhi nacam haayo waa caayayaayo wuxuu ku caayayaa yasubu aba arajuli nin buu aabihii caayayaa fayasubu abaahu markaasuu isna hooyadii aabihii caayayaa wayasubu ummahu hooyadii buu caayayaa fayasubu ummahu markaasuu isna hooyadii caayayaa muttafaqun calayh marka nin buu ku dhahay aabbaha waxa ku samey markaasuu isna ugu jawaabaya habartaa kanay tahay adiga habartaa ka tahay marka ugu sababowgaa qof kale inuu caayo waalidkii uu usoo jiiday kolkuu waalidkii ka caayo isna ugu jawaabay inuu waalid ka caayo taas marka isaga caayo waalidka isaga caayo marka wa fii riwaayatin ina min akbari alkabaa'iri an yalcana arajulu waalidayhi kabaa'irta inta ugu waaweyn waxaa ka mid a ninku inuu naclado waalidaynkiisii qiila yaa rasuula allahi kayfa yalcanu arajulu waalidayh qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaahu wayasubu ummahu fayasubu ummah wacan abi muxamedin jubayr bni muطcim radia allahu canhu أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal laa ydkل الجنة qاaطع jannada ma gale gooye qaala سفyاan fي riwaayaتihi yعnي qاaطع raximkooda qaraaba gooye janno ma galo wa أهل الناar متfq عalيه waana malcuun oo waa kii aan soo maray inuu aayadii alle ku yidhi labadii aayadoodba ula'ika aladiina lacanahum allahu iyo ula'ika lahum اlacnatu walahum su daar wa can abi ciisa almugiiraةi bni shucbata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيyh wali wasalam qaala ina allaha tacaala xarama calaykum alla sarreeye wuxuu idinka xarimay cuquuqa alummahaat hooyooyinka ku caasigarowgoodii wa mancan wahaad keen iyo ceshasho inuu wax dadkana keen uu yidhaaho waxaanu xaq u lahayn waxay xuquuqdii lagu lahaan isagu uu ceshado wa wa'da albanaat iyo gabdhaha xabaalnoloolintooda nolosha lagu dilo wa kariha lakum wuxuuna idiin necbaystay qiila wa qaala waa la yidhi iyo wuu yidhi iyo waxaa ku tiri kutaanta aan nidhaahno weeyaan hadal tororog oho macno aan lahaynoo kanaa la yidhi kana la sheegan waxaasa wa kahrata su'aal iyo su-aal badnida su-aal badnidu labay noqotaayo su-aal xagga cilmiga waa noqotaa su-aal xagga baryada ana waa noqota marka su-aalka cilmiga kolka uu xun yahay waxaa weeyaan waxyaalo tafaasiil ah oo aan loo baahnayn oo waxyaalo dhacaya iyo aan ahayn oo qaraa'ib ah inuu isku hawliyo oo cilmigii u baahnaayo camalka ku saabsanaa uu ka tago oo waxyaalo kale isku hawliyo midda su-aalka baryadaana midda ilxaafka ah weeyaanu qofkii oo shaqo ka dhigta baryada oo qofkii cudurdaar kolkta aan ka tegaynin ku celcelinayo taasna iyaduna waa xun tahay wa idaacat almaal iyo maalka baylihintiisa maalkiisa qofka inuu dayaco inaanu baylahada ka celinin xoola nool hadday yihiin shilinta aanu ka gurin oo biyihii iyo baadkii iyo caafimaadkooda iyo waxyaalahaas iyo aanu ka fakirin oo xerada u wanaajinin oo day guryo iyo beeri ay yihiin aanu dayactirin waa noqotaa inuu ku bixiyo meelo aan faa'iide aan lahayn ama waxyaalo muxaramaad ah uu ugu isticmaalo ama waxyaalo qaraf iyo muxuu ahaay ka badbadina ah oon u baahnayn oo uu isticmaalo sidii ninkii lagu tiriyey isagoo laakiin gurigiisa xarxardhaayay oo wax ku qorqoray iyo inuu maalka dayacay uu eh, xadiidka uu warinaya alimaam albukhaari fi aladab almufrad eh, muxuaha ugu soo deliishaday xadiidkanna waxaa muttafaqun caleyh wuxuuna ku imaan doonaa alf wa sabcumiya itnain wa hamaaniin qowluhu mancan macnaahu mancu maa wajaba calayhi wixii ku waajibay uu ceshado wahaatina طalabu maa laysa lahu waxaanu xaqu lahayn ou dalbado wa wa'du lbanaati macnaahu dafnuhunna fi lxaa iyagoo nool oo la aaso siday carabtu yeeli jireen wa qiila wa qaalana macnaahu alxadiidu bikulli maa yasmacu wuxuu maqlay oo dhan inuu sheego isaga oo aan u kala fiirsanin fayaquula uu yidhaaha qiila kada wa qaala fulaanu kada mima laa yaclamu sixatahu walaa yadunaha waxaan inuu sugan yahay aanu ogeyn eh, aanu muxuu ahay qalabtu danin aan u haysanin xataa haddii uu garanayo inay faa'iida leedahay in kale aanu eh, haddii la yidhi kole ku tahay inay faa'iida leedahay iyo in kale isagoon kala fiirsan waxyaalaha sheekooyinka bilaashka ah iyo waqti lumiska iyo waxyaalahaasoo alla necab yahay wa kafaa bilmar'i kadiban an yuxadida bikuli ma samic qofna waxaa been ugu filan inuu wax alla wuxuu maqlo oo dhan u sheego maaha inuu uu isagu iska samaysma iska samaystay inuu sheego keliya maaha wax alla wuxuu maqlaba waxaa la yidhi ma maqasheen kana wax sidaas uu yidhaah waidaacatu اlmaali tabdiiruhu wa sarfuhu fii gayri اlwujuuhi اlma'duuni fiiha min maqaasidi اlaakhirati wاddunya waxa weeye inuu ku bixiyo meelaha alla uu idnay ee waxyaalaha faa'iidada leh ama aakhiradiisa faa'iido u leh oo sadaqo iyo silaturaxm iyo waxyaalahaas ah ama adduunkiisa faa'iida u leho wuxuu isaga ku intifaacayo ah cunto iyo cabitaan iyo e, xirasho iyo waxyaalaha ugu intifaacayo wa tarku xifdihi maca xifdi isaga oo baylaha tiri kale oo baylahada aanu ka e, baylah tirin wa kahratu su'aal alilxaafu fi ma laa xaajata ilayh alilxaaxu waa isku adkeyn iyo ku celcelin waxyaala aan loo baahnayn su-aalkoodii oo waxyaala camali oo dhacaya aan ahayn wa fi lbaabi axaadiiu sabaqat fi lbaabi qablah maalin baan waxaan arkay laba nin oo ku murmaaya ninkaa isla laba gabdhood oo addoomma ah labadaa gabdhood muxuu aha milkulyamiin magu wada galmoon karaa ama naag walaasheed uu qabo iyaduna addoon u ah milkulyamiin ma ugu banaan tahay markaas waa waxaad ku furmaysaa <laughs> awey addoommada horta bal waxa dhicaya ma yihiin oo waaqac mujtamaci haysto oo addoommo la leeyahay oo marka kolkaas dadki ama inay xaram yahayn iyo kale waxaan waaqac anu jirin oo taasoo kale iyo kaas weeye su-aalaha macnaha aan lahayna sidaas oo kale ah dadkaasoo laga yaabo waxyaalihii waajibaadkooda ahaayo salaadooda iyo soonkoodii iyo cibaadada ku saabsan inay aad jaahil uga yihiin kuwana maalin bay waxay weydiiyeen farda hilibkooda muxuu farda la qasho hadda xaggee lagu arkaaba oo kawaan hilib farda laga soo iibsanaya iyo farda waxa saas oo kale ah marka hadda muxuu ahaan waaqicba aan ahayn oo laysku shuqliyo kaas weeyaan waxyaalaha aan macnaha lahayn ayib wa fi lbaabi axaadiidu sabaqat fi lbaabi qablahu ka xadiidi waaqطacu man qaطacaki xadiidkaas iyaba ku mida iyo xadiidu man qaطacanii qaطacahu allah oo labadaba iyagana aan soo maray qaraabadu ay dhahayso iyadoo carshiga haysata allow qofkii xiriiriya xiriira qofkii gooyana goo ka kalena uu ahaa alle subxaanaه wa tacaala markuu makhluuqaadka abuuray inay qaraabadii magan gashay oo isna ugu ballan qaaday inuu qofkii gooyana goynayo qofkii xiriiriyana uu xiriirinayo baabu fadli biri asdiqaaءi اlab wاlأm wاlأqaarib wالزawja wa saa'iri man yundabu ikraamuhu fadliga uu leeyahay aabbaha saaxiibayaalkiisa iyo hooyada saaxiibayaalkeedii aabbaha ragga isku ayniga ahaayeene isjeclaayeen isla soo dhaqmeen oo wada sheekaysan jireen oo wada kaftami jireen inay aabbaha daraaddi aada u xidhiidhiso hooyadana sidoo kale islaamihii dariska ahaayeen wada sheekaysan jireene muxuu ahaaye ay isjeclaayeen isjaaran jireene kuwaas inaad daraaddeed u xidhiidhiso islaantaada sida oo kale dadka la rabo in la xidhiidhiyo la is-amray oo dhan qaraabadoodii sheekhaaga iyo seediga iyo sodogaa iyo dadka xuquuq kugu lahoo dhanba in qaraabadoodii iyagana la xidhiidhiyo iyo saaxiibayaalkoodii وعn cabdاللahi بn cmr رadي الlه عnهma أn النبy صلى اه عل sلم qاal إna min أbr الbr an yصla الraجuل wudda abiihi qaraaban ee muxuaha qaraaa baarinimada baarinimada inta u baarisan waxaa ka mid ah inuu qofku xidhiiriyo widayaashii aabbihi aabbihi asxaabtiisa inuu xidhiiriyo yaa baarinimada u baarisan ka mid leanno aabbaha saaxiibkiisi markaad xidhiidhinayso min baabin awlaa aabbaha ninkan nin kalaa daraaddii aabbaha u xidhiidhinaysaa xadiidkan kada marka waxaa wariyey axmed wاlbukhaariyu fi ladab اlmufrad wa muslim wa abu dawuud watirmidiy ayaa wariyey laakiin isaga oo riwaayadan soo socotaba faahfaahin doonta wa can cabdillaahi bni dinaarin can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana rajula min alacraab laqiyahu biطariiqi maka cabdullaahi ibni cumar oo jidka makaa socda ama sii socda ama ka soo socda oo asxaabtiisii cabdullahi ibni dinaarkana uu ka mid yahay ay la socdaan yaa nin la kulmay oo aan cabdullaahi ibni cumar garanayn cabdullahi se uu gartay fa sallama calayhi cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar baa salaamay qof kastaba ilaa kusoo waa salaami jiray waana xadiidkiisa waa inoo iman doonaa inuu aad ah, dadka soo salsalaamteed u bixi jiray suuqa ugu soo warwareegi jiray qof la kulantaba aada soo salaamteed marka ninkii reer baadiyaha buu salaamay wa xamalahu calaa ximaarin kaana yarkabuhu wuxuu saaray oo uga degay dameer uu kori jiray ibnu cumar radi allahu canhuma wa acطaahu wuxuuna siiyey cimaamatan kaanat calaa ra'sihi cimaamad madaxa u saaraydna oo u bixiyo waa siiyey qaala ibnu dinaar cabdullahi ibnu dinaar baa wuxuu yihi faqulnaa lahu waxaan ku nidhi aslaxaka allah inahum alacraab ninkan waa reer baadiya wahum yardauna bilyasiir wax yar bay raalli noqonaan dirham haddaad siiso uu kaaga raalli noqon lahaa maxaad waxaan oo dhan isaga siisay muxuu aha imaamadii aad qoraxdii isaga dhigaysay iyo dameerkii faqaala cabdullahi bnu cumara radi allahu canhu cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi ina abaa haada feerihaada marka ninka naftiisa maaha waa ninka aabbihi ninkan aabbihii baa cumar saaxiib la ah markaasuu xidhiidhintuu cumar xidhiidhin lahaa yuu ninkii saaxiibka ahaa wiilkiisii sii xidhiidhinaya markaasuu wuxuu yidhi ina abaa haada ninkan aabbihii kana wuddan licumar bn الخطاaب radي allahu canhu waday buu u ahaa cumar bn الخطاaب radي allahu canhu وإنii samictu النabiy samictu rasul اlah sl عlيه وsلم yaquul ina abara الbiri an yasila الrajulu ahla wuddi abiih waxaa ka mida baarinimada inta ugu baarisan inuu ninku xidhiiriyo aabbihii muxuu ahaa asdiqadiisii qaraabadooda inuu xidhiiriyo wfii riwaaya riwaayo kaloo saddexaadna waxayd can ibni dinaar can ibni cumara radi allahu canhuma annahu kaana idaa kharaja ilaa maka ibni cumar wuxuu ahaan jiray markuu maka u baxo oo xajama cumro u aado kaana lahu ximaarun yatarawaxu calayhi wuxuu lahaa dameer oo uu ku nasan jiray idaa malla rukuuba raaxila hasha geela fuulitaankiisa markuu ku dalla geel waa ruxayaa marka dameero waxa weye si fiican loo carbiyo shag shag shag shag yidhaaho oo muxuu ahay aan ruxaynin dadka oo si fiican si gaar loo carbiyo weeyaan marka dameerka ka raaxa badan kolkuu awrka ku daalo dameer uu ku nasan jiray yuu lahaa yuu kaxaysan jiray wa cimaamatan yashuddu biha ra'sahu iyo cimaamadu madaxa ku xidho qoraxda isaga dhigo fa baynamaa huwa yowman calaa dalika alximaar mar uu dameerkaa saaraa id mara bihi acraabiyu nin reer baadiyaha soo maray faqaala markaasuu cabdullaahi yidhi alasta bna fulaan ibni fulaan warsow inay hebel hebel ma qaala balaa haa waan ahay faacطaahu lximaar dameerkii buu siiyey wa qaala wuxuuna yidhi irkab haada waa lugeynaya ninko ilaan kan kor wa lcimaama cimaamadiina waa siiyey oo wa qaala wuxuu yidhi ushdud bihaa ra'saka madaxa ku xajiso fa qaala lahu bacdu asxaabihi talaamiiddiisa qaarkood baa ku yidhaaheen gafara allahu lak allah kuu dambi dhaafee acطayta hada alacraabiya reer baadiyahan waxaad siisay ximaaran kunta tarawaxu calayhi dameerkii aad ku nasan jirtay wa cimaamatan kunta tashudu bihaa ra'saka cimaamada aad madaxa ku xidhan jirtay faqaala markaasu wuxuu yidhi inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wslam yaquul ina min abari اlbiri an yasila arajulu ahla wuddi abiihi bacda an yuwalliya yani bacda an yadhaba wa yamuut aabbahay oo dhintay isagoo noolba iskaba dhaafe aabbahay oo dhintay qaraabad asxaabtiisii qaraabadooda inaad sii xidhiidhso marka asxaabtaana waxaa ka mid a ah seediyaalkiisii iyo sodohoyaalkiisii iyo haweenkiisii iyo waxaas waina abaahu kana sadiiqan licumara radi allahu canhu aabihii baa saaxiib u ahaa cumar radi allahu canhu wa rawaa hadihi riwaayaati kulaha muslim wa can abi usayd bdm اlhmزة wa fatxi الsin malik bn rabيcaةa الsaacidi radي allahu canhu qaala bayna naxnu juluusun cinda rasuuli اllahi sal ه alay slm mar aan nabiga sal ly slam agtiisa fadhina id jaahu rajulu nin baa u yimid min bani salima qabiilada banu salima ah salama buu ii shaqlay lakin salama me waa salima faqaala markaasuu uri ya rasuula allah hal baqiya min biri abawaya aabbahii hooyaday u baari noqodkoodii ma ka hadhay shay-un wax abaruhum bihi aan ugu baari noqdo bacda mowtihimaa intay dhinteen dabadeed faqaala markaasuu yihi nacam haa asalaatu calayhima wa istikfaaru lahumaa wa infaadu cahdihimaa ballantoodii iyo amarkoodii iyo dardaarankoodii oo la fuliyo min bacdihima wa silatu raxim allatii laa tuusalu ilaa bihima qaraabada aadan xaggood uun laga xidhiirinayo qaraabo kale ilan malihide oo la xidhiiriyo wa ikraamu sadiiqihimaa sadiiqoodii oo la maamuuso rawaahu abu daawuud xadiidkan abu daawuud waa wadariyey iyo ibnu maajah wa muxuu ahay wlbukhaariyu fi ladab اlmufrad waana daciif xadiidkan ka biso can caaishaةa radia allahu canha qaalat ma girtu calى imra'ati min nisaءi الnabiyi salى اllahu عalayhi wali wasalam ma girtu calى khadiijata radia allahu canha ma aanan ka masayrin qof oo haweenkii nebiga ka mida salى اllahu عalayhi wali wasalam inta aan ka masayray khadiija sidaan khadiijo uga masayray naagaan uga masayray ma ay jirto wamaa ra'aytuhaa qatu mana aanan arag mana aanan arago maanan isa soo gaadhin sidee marka uga masayrtay walaakin kaana yughiru dikrahaa sheegsheegideedii ammaanteedii hadalhaynteedu badin jiray marka taasuna xusnulcahdi baa la yidhaha arrintaasoo kale oo qofkaad si fiican isku barateena si fiican kusoo wada dhaqmi jirteen ama saaxiibka ahaada ama xaaskaagi ama wax kasta ha ahaadee waa inaan la ilaawin kolkuu dhintay ama la kala tegay iyo wa rubbamaa dabaxa shaah waxaa suuroobi jirta inuu neef adhiya gowraco guriga lagu gowraco uma yuqaticahaa acdaa'a uu xubno xubno u googooyo uma yabcahuhaa uu u dirdiro xubnaheedii fii sadaa'iqi khadiija sadaa'iq waa jamcu sadiiqa saaxibadihii khadiija uu dirdiro oo tan heblaaya haloogeey tan heblaaya haloogeeya la yidhaaho farubamaa qultu lahu waxaa dhici jirtay inaan ku dhaho kaan lam yakun fi dunyaa ilaa khadiija waxaad moodaa inaynaa naag kalema moo jirin khadiijo mooyaane khadiija ayda unbaad ku haysaa fayaquul markaasuu dhihi jiray innahaa kaanat wa kaana kaanat kada wa kada wa kaanat kada kada wa yani kasoo gaabsatay kanay ahaan jirtay oo kanay ahaan jirtay oo ammaani jiray wa kaana lii minhaa walad ilmana waa ay dhashay oo haweenka kale sina caruur maynu dhelin marka sidaasuu ugu ammaani jiray nebiga sal ly slam oo u hadalhayn jiray mutafaqun caleyhi wa fii riwaayatin wain kaana wainahu yani in xaalku wuxuu yahay kaana inuu ahaa la yadbacu shaah la yadbaxu shaaha ashaata bsa wanaydu gowrici jiray ma aha khadiija u gawrici jiray dad baa waxay dooneen inay xadiidkan kada usoo deliishadaan nebigu sala alla alay slam markay khadiija dhimatay buu ku u qalay neef eh, muxuaha axankeedii neef u qalay maaha xoolihii la gawrici jiray ee caadigaa hilibka loo qalan jiray siduu khadiijo asdiqadeeda ugu hadiynayn jiray un bay xadiidku u sheegayaa inuu neef adhiga gowraca suroob jiray fa yuhdii fii khalaa'ilihaa khalaa'ilna waa jamcu khaliila minhaa yani min tilka shaah maa yasacuhunna wax kaafiya uga diro wa fii riwaayatin kaana idaa dabaxa shaata wuxuu ahaan jiray markuu waneyda gowraco yaquulu dhihi jiray arsiluu bihaa ilaa asdiqaa'i khadiija u dira khadiija saaxiibadaheeda u dira wiilka wax ka siiya wa fii riwaayatin qaalat ista'danat haala bintu quwaylidin radia allahu canha uktu khadiija radi allahu canha calaa hadi rasuulillah calaa rasuli sal ly slam haala bintu quwaylid oo khadiijo walaasheeda radi allahu canhuma yaa rasuulka sala allahu alayh wali slam ka idan dalabtay oo inay soo gasha rabtay fa carafa isti'daana khadiija khadiija idan dalabkeedii buu codkeedii buu xusuustay khadiija fartaaxa lidalika arrintaasuu ku farxay faqaala markaasuu uhi allahuma haala bintu quwayl alla waa bintu quwayl qowluhaa fairtaaxa huwa bilxaa wa fi ljamci bayna asaxiixayni lilxumaydi waxaa isaga ku jirtay fartaaca bilcayn wa macnaahu irtama bihi arrintaasuu ku murgay oo soo toosay oo soo kacay marka wax alla wuxuu kusoo xusuustay khadiijaba ayuu ku farxi jiray soo dhowan jiray wa can anas bni malik radi allahu canhu qaal kharajtu maca jariir bni cabdillahi albajaliy radi allahu canhu fii safar jariir ibni cabdillahi albajali radiallahu canhu baan socdaal u raacay fa kaana yakhdumnii waa ii adeegi jiray jariir baana ka weynaa anas marka isagoo ka weyn buu haddana u adeegi jiray faqultu lahu markaasaan ku dhahay laa tafcal ha yeelin sidaa ha adeegan anigo anaaba kaa yaray faqaala markaasu wuxuu yidhi innii qad ra'aytu alansaara ansaar baan arkay tasnacu birasuuli llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalama shay-an rasuulka alla sala allau alay waslam iyadoo wax u samaynayso oo aalaytu calaa nafsi yani si ugu adeegeen ugu khidmaynayeen ee ugu jajabnaayeen baan arkay aalaytu aan ku dhaartay calaa nafsii allaa asxaba axadda minhum inaanan la rafiiqin mid absaar ka mid a ilaa khadamti ila waa inaan u adeegaa saasaan ku dhaartay oo aan goostay muttafaqun caleyh marka saxaabtii rasuulka sal alla alay sl ee ansaarta ahayd ee aada ugu khidmayn jirtay ugu adeegi jirtay aada ugu jajabnayd ubadkoodi ubadkoodii buu sii xidhiirinaya marka ninkankadu rasuulka xidhiirintiisa yani daraadeed baabu ikraami ahli beyti rasuuli llahi sala allau alay slam wa bayaani fadlihim qaraabadii nebiga sala allahu alayhi waali wasalam qaraabadii nebiga xidhiirintooda maamuusidooda iyo fadligooda ay leeyihiin caddayntooda wey qaala allahu tacaala inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahli اlbeyti wayطahirakum taطhiira alla wuxuu rabaa inuu alle subxaanahu wa tacaala idinka zuuliyo rijsiga rijsiga yani xumaha iyo dembiga iyo ismiga inuu idinka zuuliyo rabaa ahla albeyti qoyskanow qoyska nebigu sheegaya sal l slam wayuطahirakum taطhira uu idin طaahiriyo طaahirin kaamila idin طaahiriyo rabaa wa qaala tacaala wman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa اlqulub qofka weeneeya astaamaha alla weyneeya diintiisa alle diinta alle waxa ku weyn weyneeya fainahaa min taqwa alquluub taasu waxay ka mid tahay quluubta alla kacabsigooda wa can yaziid ibni xayaana qaal inطalaqtu ana wa xusayn ibnu sabra wax aan israacnay anigii ninkaa xusayn ibnu sabra la yidhaaho iyo wa camru bnu muslim ilaa zayd ibni arqama radia allahu canhu ninkaas la yidhaaho zayd ibni arqam yaan isu raacnay falamaa jalasnaa ilayhi markaan la fadhiisannay yuqaala lahu xusayn xusayn ibnu sabra ku yidhi laqad laqiita yaa zaydu khayran kaiira zaydow khayr badan baad la kulantay ra'ayta rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allaad aragtay wa samicta xadiidahu xadiidkiisaad maqashay waqasawta macahu waad la duushay wa sallayta khalfahu gadaashiisaad ku tukatay laqad laqiita yaa zaydu khayran kaiira zaydow khayr badan baad aragtay xadinaa yaa zaydu maa samicta min rasuuli illahi sala allahu calayhi waalihi wasalam nooga warran oo zayd oo xadiid aad ka maqashay rasuulka alla sala alla alay slam noo wariy oo noo sheeg qaala markaasuu yidhi yabna akhii war adeer wallaahi laqad kabirat sinni daadaydii waa weynaatay waqaduma cahdii waqtigaygiina waa daahay waa fogaaday waqtigii ugu dambaysay yani wa nasiitu waana ilaawey bacd aladii kuntu aci min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam wixii aan ka xifdsanaa rasuulka alla sala alla alay slam qaarkiina waa ilaaway famaa xadadtukum wixii aan idiin sheego faqbaluuhu faqbaluu qaata wamaa laa wixii aan ahayna falaa tukallifuuniihi haygu dhibina oo hay dhihina wax noo sheegay waxaydhihina waxaan xusuusnahay anaa idiin sheegaya waxaan xusuusnayn marka haddaad i weydiisaan dib bay igu noqonaysaa ilaan waqti hore ay ugu dambaysay waxbaan ilaa uga weynaadayo uma qaala markaasuu wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alle ayaa istaagay fiinaa dhexda iyadu istaagay yowman maalin khatiiban isagoo khudbaynaya bimaa in yudcaa khumman biyo oo khum la yidhaaho qadiir khum la yidhaaho balli khum la yidhaaho oo bayna makata walmadiina ah faxamida allaha waa kolkii laga soo noqda xajatu lwadaaci alluu ku xamdiyo wa ahnaa calayhi wuu ammaanay wa wacada waa wacdiyey dadkoo wadakara waa waaniyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed alaa ayuha annaas war hoydadiihow fa innamaa ana basharun anuu bani aadam baanahay yuushiku waxaa dhaqsanaysa an yaatiyanii rasuulu rabbi rabbigay rasuulu isoo diray malagu isoo diray oo iigu yeedhaya muxuu ahayy alla agtiisa iyo janna igu yeedhaya oo adduunyada inaan ka taga iigu yeedhaya ilan waa la khiyaar geli jira ambiyada alle alayhim salaatu wasalaam inuu u yimaado fa ujiib aan raaco yani inaan geeriyoodo wa ana taarikum fiikum haqalayn aniguna waxaan idinkaga tegalayaa laba arrimoodoo waaweyn baan idinkaga tegayaa culculus awaluhumaa kitaab allah midkood waa kitaabka alleh fiihi اlhudaa wاnnuur hanuun iyo nuur baa ku jira fakhuduu bikitaabi اllaahi kitaabka alla qaato oo qabsadoo wastamsikuu bihi xajista faxaha calىa kitaabi اllahi kitaabka alluu dadka ku guubaabiyey waragaba fiihi waa jeclaysiiyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi waahlu beytii iyo qaraabadayda ahlu beytkayga yani qaraabada iyo cashiiradayda udakirukum اllaha fi ahli beyti udakirukum اllaha fi ahli beyti allaan idinku waaninayaa oon idinku wacdinaya ahlubeytkayga yani inaad ahlubeytkayga aad ii dhaqaalaysaan ood xurmaysaan oo daraaddi aad u ogaataan xaqooda u garataan ayaan idinku dhaarinaya idinku adkaynaya uma faqaala lahu xusayn xusayn ibnu sabrihi baa ku yidhi waman ahlu beytihi yaa zayd ahlubeytkiisu yay yihiin alaysa nisaahu min ahli beytihi haweenkiisu ahlubeytkiisa miyayna ka mid ahayn qaala markaasuu yihi nisaa'uhu min ahli beytihi haweenkiisu ahlu beytkiisa way ka mid yihiin dhanna way uga mid yihiin dhanna uga mid ma aha ahlu ay eh, ka mancoon tahay zakadu ka mancoon tahay iyagu kuma jiraan laakiin ahlu la ammaanay ee aayaddu ay ku soo degtay inamaa yuriid llahu lidiba cankum la yidhi waa ku jirta walaakin ahlu beytihi man xurima sadaqata bacdahu ahlu beytkiisu waxaa weeyaan dadka laga qadiyey zakada loo diiday isaga dabadii qaala markaasuu xuseyn yidhi waman hum waa kuwe qaala markaasuu wuxuu yidhi hum aalu caqiil waa aalu cali waa reer cali wa aalu caqiil wa aalu jacfar wa aalu cabaas yani wa bani cabdilmualib qaala markaasuu xuseyn yidhi kullu haaulaa'i xurima sadaqa kuwaasoo dhan sadaqada ma laga xaramiye ma loo diiday qaala nacam rawahu muslim waana imaan doonaayo wuxuu ku iman doonaa raqam subxumiya o itnaa cashar buu ku iman doonaa wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxay ahayd alaa wa inii taarikum fiikum haqalayn anigu waxaan idinkaga tegayaa laba culculus baan idinkaga tegayaa axaduhumaa kitaabu ullah midkood waa kitaabka alla huwa xablullahi waa xadhiggii alla man itabacahu kaana cala alhudaa qofkii isaga raacayo hanuun buu ku sugnaanayaa waman tarakahu kaana calaa dalaalah qofkii ka tagaana ruumitaan buu ku sugnaanaya marka kaas eh, eh, halkay riwaayadii hore ka tiri kitaabka alluu dadka ku guubaabiyey oo jeclaysiiyey iyo inahaas tanu kasii sheeg sheegtay intay soo duuduubtay xadiidku marka riwaayaad dhowr ah riwaayaad dhowr ah oo kala gegadisan buu leeyahay sidan uu zayd u wariyeyna rag kaloo saxaabo oo kale iyaguna u wariyey baa jira marka waxa weeya riwaayadaha qaarkood ayaa waxay yidhaahaan waxay dhahayaan innii taarikum fiikum anuu dhexdiinna waxaan idinkaga tagayaa khaliifatayn laba arrimood oo nin muxuu ahaaye meeshayda idiin gelayo oo aan idinkaga tegayo baan idinkaga tegaya kitaab ullah midkoodu waa kitaabka allah xablun mamduudun maa bayna asamaa'i waalard waa xadhig cirka laga soo lalmiyey oo dhulka loo soo lalmiyey wa citratii ahlu beyti iyo citradayda qaraabadayda ahlubeytkayga ah wa inahumaa lan yaftariqaa xataa yaridaa calaya alxawd mana kala hadhayaan ilaa xawdka iigu yimaadaan xadiidkan kadana waxaa wariyeen ee riwaayada axmed iyo tabaraani yaa ka wariyay can zayd ibni thaabit waana saxiix riwaayo kalena waxay dhahaysaa inii taarikum fiikum maa in tamasaktum lan tadiluu bacdii abadaa waxaan idinkaga tegay wuxuu haddii aad qabsataan aniga dabadii aadan lumaynin axaduhumaa acdamu min alaakhar midkoodka kale waa ka weyn yahay kitaab ullah waana kitaabka alleh xablun mamduudun min aلsamaaءi ilى alard wacitrati ahli beyti walan yaftariqa xataa yarida calaya alxawd faاnduruu kayfa takhlufuunii fiihimaa ka fiirsada sida aad igaga dambaynaysaan ee aniga dabaday aad labadaas shay u ilaalinaysaan bal ka fiirsada isna waxaa wariyey tirmidi baa wariyey can zayd ibni arqam radia allahu canhu isna waa saxiix riwaay kaloo saddexaad baa iyaduna waxay dhahaysaa ana xarbun liman xaarabtum wa silmun liman saalamtum yani wuxuu sheegayaa cali iyo faatime iyo xasan iyo buu sheegaya xadiidkaasuna waa isagu waa xasan oo waxaa wariyay tirmidi wabnu maajah wabnu xibaan walxaakim can zayd bni arqama radia allahu canhu وعn بن cمر رضي الله عنهma عن أbي بكر الصديq رضي الله عنه موquuفا عlيه يعني min kalaam أbي بكر رضي الله عنه isagoo ah wuxuu yidhi أنه qاal اrqbوا محمدا صلى الله عليه وآله بن أرقم رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهma عن أbي بكر الصديq رضي الله عنه موquuفا عlيه يعني min kalaam أbي بكر رضي الله عنه isagoo ah wuxuu yidhi أنه qاal urqubuu muxamada salى اllahu عalayhi waalihi waslama fi ahli beytihi muxamed sala allahu alayh wasalam ilaaliya oo ahlu beytkiisa ku ilaaliya yani ahlu beytkiisa inaad u ixtiraamtaan oo u wanaajisaan ku ilaaliya oo ku dhaqaaleeya rawahu albukhaariy maana urqubuu raacuuhu waxtarimuuhu waafrimuuhu nabiga sal alla alay slam ilaaliya oo xurmeeya oo xushmeeya inaad qaraabadiisii u xurmaysaan ku xurmeeya wallahu aclam baabu twqiiri اlculamaaء wاlkibaari waahli اlfadli wataqdiimihim calى gayrihim warafci majaalisihim waidhaari martabatihim <coughs> culimmada weynayntooda iyo dadka waaweyn ee ama da-da ku weyn ama diinta ku weyn ama muxuahay si un ku weyn mansib iyo darajo iyo ku weyn e, darajayntood iyo weynintooda wa ahli lfadli iyo dadka fadliga leh xagga diinta fadliga ku leh xufaada alqur'aanka iyo dadka ahlu cibaadada iyo mujaahidiinta iyo wa taqdiimihim calaa kayrihim iyo keyrkood oo laga horraysiiyo wixii la qabanayo wixii la bixinayo iyo haddii la hadlayo sidaasa wa rafci daraja majlis majaalisihim meeshay fadhiisanayo kor loo qaado oo meel wanaagsan la fadhiisiiyo wa idhaari martabatihim darajadooda la muujiyo sharaftooda loo muujiyo qaala allahu tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab waxaad dhahdaa ma siman yihiin kuwa wax yaqaani iyo kuwa aan wax aqoonin ma sina weeyaan inamaa yatadakaru waxaa waana qaata ulu lalbaab dadka caqliga leh asxaab alcuquul yani wacan abi mascuud cuqbata bni camrin albadriyi alansaariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam ya-ummu nnaasa aqra'uhum likitaab illah dadka waxaa tujiya ka ugu aqoon badan kitaabka alla ugu aqrin badan yani intuu ka yaqaanaayo ay badan tahay qaar qur-aanka o dhan wada xifdisan iyo qaar nus xifdisan hadday yihiin ka qur-aanka o dhan wada xifdisan ayaa mudan inuu isagu imaamka noqdo imaamnimadaasuna marka waa darajo iyo sharifaad weeyaan fa in kaanuu fi lqiraa'ati sawaa hadday xagga qiraa'ada iskaga eg yihiin faaclamuhum bisunna ka sunnada ugu aqoon badan baa markaa tujinaya fain kaanuu fi sunnati sawaa sunnada aqoonteedana hadday iskaga mid yihiin faaqdamuhum hijra kooda ugu horreeyey hijrada ugu soo horhijrooday hijradana marka waxaa la mida ah alab alcilmiga ayaa meeshiisii jooga siduu alimaam albakhaari radi allahu canhu uu mxua um, ku tusaaleeyey marka hadday jiraan laba nin oo midna muddo shan sanaa meelaha meelaha taalibulcilmia ah, midna lix sana iyo toddoba iyo kii nafta talabulcilmiga ku horreeyey kaasaa la horreysiinayaa fain kaanuu fi lhijrati sawaa haddii xagga hijradan iskaga mid yihiin faaqdamuhum sinan koodii horreeyay xagga dada da-da weyn walaa yaumanna arajulu rajul ninku yaanu imaam u noqonino aanu tujuni fii sulطaanihi meeshii madaxda uu ku ahaa meeshuu isagu xukumayay isagoo la joogo yaanu iska dhiganin isagu masalaha iska dhiganin oo aanu dadka imaam u noqonin ee kaa madaxdiya dadka tujiyo walaa yaqcud yaanu ku fadhiisanin fii beytihi gurigiisana calaa takrimatihi takrimadiisa yaanu ku fadhiisanin takrimo waxaa weeyaan meel loo hagaajiyo ninka guriga loo hagaajiyo ama sariir ama kursi ama dekada meel sidaas oo loo goglay qofkii martida ahaa ee yimidu su usii socday aanu meeshii islaantu ninkeeda u hagaajisatay aanu ku fadhiisanin ilaa biidnih rawahu muslim wa fii riwaayati lahu can lmuslim faaqdamuhum silman badala sinan xaggi da-da tay ka ahayd islaamidda bay ahayd ay islaaman wa fii riwaayati yaum lqowma aqra'ahum likitaab illah wa aqdamuhum qira'a dadka waxaa tujiyaa ka ugu aqoon badan kitaabka alle ee ugu hor horbarashaha horreeyey mid hadduu xifdiyey muddo laga joogo toban sannadood midna shan sannadood muddo laga joogo uu xifdiyay labadu xifdisan yihiin kooda hor xifdiyey baa ilan kusii maahir oo kaasaa tujinaya fain kaanat qiraa'atuhum sawaa hadday qiraa'adoodu isku mid tahay faya ummuhum aqdamuhum hijra fain kaanuu fi lhijrati sawaa falyummahum akbaruhum sinaa kooda ugu daaweyn wاlmuraadu bsulطaanihi maxal wilaayati meeshuu xukumayey taasaa laga wadaa aw ilmowdic aladii yakhtasu bam meesha isaga u gaar ah gurigiisii iyo beertiisii iyo dukaankiisii wa takrimatuhu bifatxi ta wa kasri ra takrima wa maa yanfaridu bihi min firaashin wa sariirin wanaxwihimaa waxaa isaga gooni loogu sameeyee firaash iyo gogol iyo sariir iyo kursi wax sidaas weeyaan وعنه radia allahu canhu yani عن abi mascuud qaala kاna rasuulu llahi sala الله عليه ولي slam rasuulka alle wuxuu ahaan jiray yamsaxu manaakibana garbaha iyaguu taataaban jiray fi salaa manaakib waa jamcu mankib mankibna waxaa la yidhaha halkaa cududa iyo garabka isaga yimaadaan fiiqa baa la yidhaahaa halkaasuu taataaban jiray isku hagaajin jiray وayaquulu wuxuuna dhihi jiray istawuu walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum sidnaada oo muxuu ahaaye sila ekaada oo ha iskhilkhilaafinayana qalbigenu iskhilkhilaafinay qalbigenu yoonu iskhilkhilaafin xadiid aan soo marray hadda ka hor soo marray ayaa jiro oo dhahayey nebigu sala allau aleyh waali wasalam wuxuu dhihi jiray cibaad la tusawuna sufuufa aw laa yukhaalifana allahu bayna wujuuhikum hujiyaalkiinu la iskhilaafsiinaya taasna marka laba macniy aan kusoo sheegnay xadiidkankadu marka xadiidkaasuu fasirayaayo waxaa ikhtilaafu wujuuha marka waxaa laga wadaa wejiga oo la kala dadbo oo qalbiga xuma intaa la isu geliyo dadku ay wejiga kala dadbayaan liyalinii ha igu soo xigo minkum idinka ulul axlaami wannuha dadka qaangaarka iyo waxgaradnimada saaxiibkii dadka qaalgaarka waaweyn carruurta yaryar carruurta yaryariyana igu soo xigine ragga waaweyn ee caqliga leh ha igu soo xigo ee caqliga cilmiga leh ragga waaweyna maangaabkiina weliba yan igu soo xigin weeyaan uma aladiina yaluunahum haddana kuwa ku soo xiga ayada kuwaas ka daa yaryar ee ka cilmi yar rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku wariyey wuxuuna ku iman doonaa alf sita wa hamaaniin qowluhu liyalini huwa bitakfiifi nuun walaysa qablahaa yaa liyalini yalini laamka iyo iyada laamka iyo nuunta iyo uma dhaxayso nuuntuna mashadna wa ruwiya bitashdiidi nuun maca alyaa'i qablahaa taana waa lagu wariyey oo liyaliyani la yidhaaho wnuha alcuquul annuha waa jamcu nuhya wamacnaa cuquush wa ulu hum lbaaliquun waa kuwa qaangaadhay waqiila ahlu lxilmi oo kuwa mxuha dulqaadka leh walfadli iyo fadliga leh kuwaasana wada labada macnoba waa suulamaysaa ululaxlaam in looga wado wacan cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala alay slam liyalinii minkum ulu laxlaami wannuha uma aladiina yaluunahum alaaan saddex goor buu yidhi sidii ti xadiidkii abu mascuud oo kale buu ibnu mascuudna wariyey saddex goor buu sidaa yidhi wa iyaakum wahayshaati alaswaaq kala ilaaliya idinka iyo buuqa suuqa oo markaad safka hagaajinaysaan in qofka halka ka dhaqdo buuq isku darmado se suuqa nimba alaabtiisa uu ku dhawaaqay buuq isku darsamo iska ilaaliya rawaahu muslim ehm, wa can abi yaxya waqiila abi muxamed سهل بن أbي xfmة رadي الله عnه بفتح xfmة المهmلة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه qاal انطلqa cabdاللahi بن سهل ومحayiسة بن مسعوud إلى خyبر labadaa nin oo ilmo adeera oo midkoodna la yidhaaho cabdullaahi ibnu sahlinka kalena la yidhaaho muxayisat ibnu mascuud ayaa khaybar aaday wa hiya yowma sulxun maalintaasna heshiis bay ahayd oo heshiis baa lagu kala jiro nabad bay ahayd meel ma ayna ahayn muxuu ahaayey colaadi ka taagan tahay fatafaraqaa way kala baaheen way u shaqo doonteen oo markaas inay kasoo shaqaysteen marka xaafadihii ayay ku kala leexdeen iyo beerihii iyo shaqo ka raaraadsanayeen fa ataa muxayisa muxayisa u yimid ilى cabdillaahi bni sahlin radi allahu canhuma wahuwa yatashaxadu fii damihi qatiila isagoo dhiigiisa dhex galgalanayo oo la dilay yuu u yimid fadafanahu waa aasay uma qadima almadiina haddana madiinuu yimid fanalaqa markaasay dhiiggiisii sheeganayaanoo dacwaysanayaan yahuuddii qaraabadiisii oo uu ka mid yahay in adeer laba ilma adeeradii iyo walaalkii waxaa faاnطalaqa cabdالرaحmaan ibnu sahlin وmuxayisatu waxuwayisa ibna mascuudi radia allahu canhum ilى الnabiy salى اlه alay slam yay u aadeen saddexdaa nin fadahaba cabdالرaحmaan yatakalam cabdiraحmaan baa tegay inuu hadlo leanna isaga ninka ugu xiga wa huwa ytklam faqaala kabir kabir weynee weynee buu ku yidhi wa huwa axdathu lqowm isaguna wuxuu ahaa ragga ninka ugu daayar buu ahaa marka inuu hadlo kolkuu doonaba ka qabtay nebigu sal l slam uu yidhi raga waaweyni ha hadlo fasakata waa amuse fatakallama way hadleen faqaala markaasuu wuxuu yidhi ataxlifuuna watastaxiquuna qaatilakum ma dhaaranaysaanoo nin yahuudda ka mida intaad ku dhaarataan konton dhaarood inuu ninkii ninkiinin dilay kolkaa ma mudanaysaanoo ma la idin qisaasayaa wadakara tamaama alxadiidi muttafaqun caleyh xadiidka intiisii kale ayuu sheegay xadiidka intiisa baqyaduna waxay ahayd inay yidhaaheen arrin aanan joogin weeye kuma dhaaran karo markaasuu yidhi marka yahuud baa idinka bari noqonaysa oo konton dhaarood idin dhaaranayso marka sidaa ku bari noqonaysa markaasay waxay yidhaaheen waa niman gaalo oho dhaartooda aamini mayno markaasuu rasuulku sala allahu alayh waali wasalam magtii isagu bixiyey oo geeli sadaqe zakada ayuu ka bixiyey oo wuxuu necbaystay in dhiig eh, dhiigiisu uu noqdo eh, duudsoomo iyuu necbaystay markaas eh, ninkan kada xadiidka warinaya wuxuu dhihi jiray geelii boqolka ahaa nebigu sal ly ku magtiisa ku bixiyey xeradiisii baan maalin galay oo hal guduudanoo geeli ka mid ahba ay haraatiday qowluhu sala allahu alay slm kabir kabir macnaahu yatakallam alakbar ha hadlo yatakallamu alakbar qofka weyn bay hadlaaya marka arrintan oo kalena waxaa lagu magacaabaa qasaama la yidhaahaayo qof la dilay oo wax dilay aan la garanaynin laakiin ay jiraan tusaalooyin dadka qaarkood loogu aanaynayo marka ay dhacdo waxaa marka waxaa wey nidaamkiisu waa sidantada oo dadkii awliyaaulqatiilka ahaa ayaa dadkii meeshaas ahaa qaar ka mid ah hadday doonaan ku dhaaranaya markaasaa ama magtii looga qaadaya ama loo laynaya hadday ka cabsadaanna kuwii kalea marka la dahayaa ku dhaarta inaydaan dilin wacan jaabirin radi allahu canhu ana nabiya sal l slm kaana yajmacu bayna arajulayni min qatlaa uxudin yani fi lqabr nebigu sal ly slam dagaalkii uxud markuu dhammaaday oo rag badan la laayay oo ragga intiisa kalena ay dhaadhaawac ahaayeen oo tabar yaraayeen ayaa marka ragga gudka labalaba iyo ka badan iyo la isula gelinayay marka kolkii godkaa la gelinaayo yaa markaas qofka xagga qiblada xigaaya iyo qofka xagga xagga iilka soo maraya ayaa waxaa lagu kala bixin jiray siday u kale cilmi roon yihiin oo kale qur-aan aqris e, roon yihiin uma yaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray ayuhum akharu akhdan lilqur'aan koodee baa badan xagga barashada qur-aanka kee ku badan fa idaa ushiira ilaa axadihim midkood haddii farta loogu fiiqo waa kaa la yidhaaho qadamahu fi laxdi isagu luxudka ku horreysiinayay rawahu lbukhaari wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sal ly slam qaal araanii fi lmanaami waxaan isku arkay manaamka hurdadaan isku arkay atasawaku anigoo cadayanaya bisiwaakin rumay ku cadayanaya fa ja'anii rajulaani laba nin baa ii yimaadeen axaduhuma akbaru min alaakhar ka kale u kala daweyn kala daweyn weyn fanaawaltu asiwaaka alasqara rumaygiibaan waxaan u fidiyey koodii da-da yaraa faqiila lii markaasa waxaan yidhi kaabeer malag baa iidi weyne sidii uu isagu ku yidhi weeyaan marka cabdullahi ku yidhi cabdiraxmaan ibnu sahl fadafactuhu ila alakbari minhumaa koodii da-da weynaa baan u dhiibay rawaahu muslimu musnadan wاlbukhaariyu tacliiqa xadiidkan kada waxaa wariye muslim baa wariyey musnadan yani mutasilan isagoo mutasila buu wariyey bukhaarina isagoo mucallaq ah ayuu wariyey tacliiqa waxaa la yidhaahaa xadiidka sanadkiisa in laga gooyo qofka hore ee mu-alifka sheekhiisa in la gooyo ayaa la yidhaha oo ka ku-xiga laga bilaabo arrintaasuna aad bay ugu badan tahay albukhaari radia allahu canhu marka kolkii sidan oo kale ay tahay ee meel laga hadlaayo ama cilmi ama ra'yi wax sidaasah waxa weeyaan dadku siday ukala u kala daawan yihiin inay u kala bilaabaan oo hadalka u kala qaataan oo dhallinyaradu odayaasha ayna hadalka ugu horraynin oo ayna ka boogin waana arrin aad iyo aad loo khilaafsan yahay loogu baahan yahay zamanka kada in aad la baraarujiyo oo dhallinyaradii odayaashii intay ixtiraamkoodii ka tageen ay quursadeen ay ka boobayaan hadalkii iyo wax walba uga horraynayaan وعn أbي موسى رضي الله عنه qال qال رsul ه صل ly sلم إna min إجlaal الlahi taعaalى alla weynayntiisa waxaa ka mid ah إkraama di shaybati الmuslim qofka cirada leh oo muslimka ah oo la maamuuso alla darajayntiisa ka mid tahay qofkaas la darajeeyey wa xaamil الqur'aani iyo qorka qofka qur'aanka sida yani xifdisan غayr الغaali fiihi ku ku xadgudbay aan ahayn xadda kaga baxay waljaafi canhu ku ka tegayna aan ahayn algaali marka waxaa laga wadaa marka ka si xun ugu camalfalayay oo qur-aanka meelo aanu ku habboonayn ku fasiraya aljaafi canhuna waxaa laga wadaa ka aan ku camalfalayn camalfalkiisa ka tegay marka waxaa weeyaan labadaa shardi baa laga maarmaan ah kolka uu fadiilo yeelanayo qofka xaafidulqur'aankiihi inuu qur'aankii ku camal falo oo si macquula awjuhu aqbalayo oo ugu camal falo wa ikraama di sulطaani اlmuqsid iyo maamuusidda qofka madaxtinimada iyo derajada lehee caadilka ah saddexdaas ninba derajaynteedu alla tacdiimkiisay ka mid yihiin xadiidkanna xadiidun xasanu rawaahu abu daawuud waa xadiid xasana oo abu daawud uu wariyey waxaa xasan ka dhigay marka alimaam الnawowi sidoo kale uu ugu waafaqay sheekh اlalbani xafidahu اllah fi saxiix اjaamic الصغيir وعn cmr bn شhucayb عan abihi عan jadih radي allahu canهum qaal qaala rasuulu اlah sl ly slam laysa mina annaga naga mid ma aha man lam yarxam صagiiran annaga muslimiinta naga mid maaho ariiqadeedii iyo jidkaygii kuma joogo weeyaan yani man lam yarxam sagiirana kaan u naxariisanin kaayaga yar wayacrif aan aqoonsanin oon taxgelinin sharafa kabiirina kaayaga da'da weyn kaayaga weyn ama da ama fadli kale ha ku weynaadee aan sharafkiisa aan ilaalinina rawaahu xadiidun صaxiix waa xadiid صaxiix oho rawaahu abu daawuud wtirmidi wa qaala atirmidi xadiidun xasanu صaxiix saasuu yidhi alimaamu الnawowi radi allahu canhu xadiidka wuxuu ka dhigay isaga iyo muxuaha tirmidiba saxiix ba ka dhigan oo tirmidi weliba wuxuu ka dhigay xasanu صaxiix ayuu ka dhigay laakiin sheekh اlalbani marka isaguna sidoo kale weeyaan waa ku raacay oo xasan buu isna ka dhigay wa fii riwaayati liabi daawuud xaqa kabiirina sharafa kabiirina t hortii hore riwaayadii hore halka ka tidhi wuxuu ku yidhi xaqa kabiirina sheekh اlalbani xadiidka kada wuxuu xasan kaga dhigay saxiix jaamic sagiir iyo saxiix atarkiib watarhiib labadaba wa can بن bni abi shabiibin raximah llahu ana caaishata radi allahu canha mara biha saa'il waxaa soo maray umu lmu'miniin radiallahu canha nin baryootamaya faaqdathu kisra jab e, rootiyay siisay jabkiisa wa mara biha rajulun calayhi hiyaabun wahayba wahay-ah waxaa soo maray nin oo dhar fiican iyo haybad fiican leh fa aqcadathu guriga faakala waa cunay e, gurigiisa waa cunay faqiila laha fii dalika arrintaasaa lagula hadlay faqaalat markaasa waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alleh wuxuu yidhi anzilu nnaasa manaasilahum dadka darajooyinkoodii kala dejiya oo qof walba martabadiisi dejiya rawahu abu daawuud laakiin qaala wuxuuse yidhi abu daawuud maymuun lam yudrik caaisha maymuun ibni abi shabiib caaisha ma aanu soo gaadhin yani xadiidku munqaطic weeyaanu sidaa marka xadiidku daciif buu ku yahay inuu daciif yahay buu ishaarayaa alimaamu abu daawuud radia allahu canhu waana sidaa xadiidku waa daciif oo inqiaacaas ayuu xadiidku ku daciifay wadakarahu muslimu fii awali saxiixihi tacliiqa muqadimada saxiixiisa ayuu muslimna ku sheegay isagoo mucallaq ahoo muxuu ahaa aanu mucallaqna waa kaa sheegnay waa ka sanadka qaarka hore laga gooyo weeyaan marka muslimna kitaabkiisa ma aha sida saxiix bukhaari ma aho saxix bukhari isagu muqadimo ma leh alimaamu muslim radiallahu an muqadimo dheer ayuu kitaabkiisa u sameeyey muqadimada axaadiidta ku jirta oo kusoo aroorinayaayo ma lamid ma ahaa fi sulbi kitaab axaadiidta uu ku sheegay oo darajadooda oo kale male marka axaadiis daciifa ah xataa iskaga soo arooriyaa kanu markaa noocaasuu ka mid yahay weliba ah ma aanu isnaadinin xataa faqaala wuxuuna ku sheegay oo wuxuu yidhi kolkuu warinayey wdukira can caaishaةa radi allahu canha marka waaliba tacliiq hayru jaazim weeyaan tacliiqa hayru jaazimkeena marka siqatu tamriidka lagu wariyaana daciif weeyaanoo saasay isugu waafaqeen muslim iyo abu daawuud radi allahu canhuma xadiikiisa xadiidkan tadciifintiisa waana sidaa ay sheegeen qaalat wuxuu yidhi dukira can caaishata radi allahu canha qaalat inay tihi amaranaa rasuulu sal ly slm an nunzila annaasa manaazilahum وذكره الحاakم أبو عبداللhi في kitaabihi معriفaة culuم الxadيiث kitaabkaas la yidhaah buu ku sheegay معriفaة culuم الxadيiث la yidhaaho وqاala wuxuuna yidhi xadiiثu صحيiح xadiiث صحيixa weeyaan buu iska yidhi mana aanu isaga naftiisu maanu isnaadinin marka waa صحيiح buu iska yidhi xadiidkaas waa ضaciif oo ضaciif الجaamiع الصغير iyo silsilaة الأxaadiiث ضaciifa iyo muxuu ahay almishkaa iyo intaas oo dhan bu sheekh alalbanina ku daciifiyey waana dacfigiisuna waa kaa uu abu daawuud sheegay oo inqiطaaca ku jira maymuun ibn abi shabiib iyo caaisha u dhexeeya weeyaan radi allahu anha wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qadima cuyaynata bnu xasnin cuyayn bnu xasnin baa madiina yimid fanazala cala bni akhiihi alxur bni qays ayuu kusoo degay wiilkaa u adeerka u yahay xur bni qays la yidhaahaa wa kaana xurigaasuna wuxuu ahaa adeerka loo yahay min annafari aladiina yudliihim cumaru radia allahu canhum raggii cumar soo dhaweyn jiray yuu ka mid ahaa ragga soo dhaweyn jirayna kuwa ahaayeen wa kaana alquraa'u ragga xufaadda ah waxay ahaan jireen ragga culamada ah quraa la dhihi jiray leanna qofka qaariga saxaabada ridwan ullahi calayhim berigoodii ee qur-aanka xifdisanu cilmiguu xifdisanaa leanno cilmi qur-aanka macnihii eh, waxay baran jireen lafdiisa keliyun ma ayna xifdihi jireene eh. macnihiis iyo wax alla wixii ku saabsan oo dhan bay baran jireen marka qofka xaafid alqur'aanki wuxuu ahaa qofka dadka ugu cilmi badan buu ahaa wa kaana alqura'u asxaaba majlisi cumara wa mashhuuratihi radia allahu canhu ragga xufaada qur'aanka waxay ahaan jireen majliska cumar ragga jooga ee eh, ula tashado barlamaan kale marka ma aanu lahayn kuhulan kanuu aw shubbaana ama ha ahaadeen garmadoobayaal iyo waayeella ha ahaadeen ama dhalinyaro ha ahaadeen faqaala cuyaynatu libni akhiihi cuyaynatu ibn xusn wiilku walaalkii dhali ku yidhi ya bna akhi war akhi adeer laka wajhun cinda hada alamiir faاsta'din lii calayhi iiga idin dalab iiga soo idin qaad aan u taga faاsta'dana lahu oo idin dalbay faadina lahu cumaru radiallahu canhu cumar baa idnay falamaa dakala markuu soo galay buu qaale wuxuu yidhi hiya bna alkhaaab haye ina khaaabow fawallahi maa tucطina ljazla wax weyn nama siisid walaa taxkumu fiina bilcadli cadilnima nagum xukuntid faqadiba cumaru radiallahu canhu waa cadhooday xataa hama an yuuqica bihi ilah ku hamiyey inuu ciqaab ku dejiyo faqaala lahu xur alxur bna qays baa wuxu uhi ya amiira almu'miniin in allaha tacaala qaala linabiyi sala allahu alayh wali wasalam khud ilcafwa waamur bilcurfi wacrid can iljaahiliin saas alla ku yidhi wacrid can iljahiliin askooda cafis qaado oo khayrkana dadka far oo iskaga jeedso oo ha ka ficil qaadanin kuwa makasta ah waina hada min aljaahiliin kana jaahiliintu ka mid yahay wallahi ma jaawazaha cmaru radi allahu canhu xiina talaaha calayhi ma aanu dhaafin cumar waa ku joogsada waa ku qaboobay wa kaana wuxuuna ahaa cumar radia allahu canhu waqaafan cinda kitaabi cinda kitaab illah kitaabka alle kii ku joogsada ee kolkii loo soo daliiliyo ku qanca buu ahaa rawahu albukhaari waana soo maray raqam hamsiin ayaan kusoo maray wa can abi saciid samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala laqad kuntu calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali wslam gulaaman waqtigii nebiga sala allahu alay slam waxaan ahaa wiil dhalinyara baan ahaa fa kuntu axfadu canhu waa ka xifdin jiray axaadiidtiisa iyo wuxuu aqrinaya qur-aanka iyo famaa yamnacunii min alqowl inaan hadhadlo aan cilmi sheeg sheego iima diidaya hadda ila ana hunaa rijaalan hum asanu minii ilaa inay halkankada joogaan beledkan kada aan ku noolahay ay joogaan raggiga dacwaaweyn mooyaan raggaasaan ku xurmaynaya marka cilmiga sheegidiisa iyo aqrintiisa ayuu wuxuu leeyahay rag igaga iga da'weyn baa joogo oo cilmi waan aqaanaayo oo waqtiga nebiga sal ly slam nin dhalinyaraho waxgarad oo waxbudiyaya baan ahaaye raggaasaan ku xurmaynaya cilmiga marka fatwadiisii iyo tadriiskiisii iyobuu ku xurmaynaya oo u daynaya raggaas iyagaa muttafaqun calayh wacan anasi radi allahu canhu qala qala rasul llahi sal ly slam maa akrama shaabun shaykhan bisinihi ma maamuuso nin dhalinyarihi oday ma maamuuso oo da-diisa daraaddeed uma maamuuso ilaa qayada allahu lahu alla wuxuu u qoondeeyaa oo yani u diyaariyaa man yukrimuhu qof maamuusa cinda sini korkuu da-aysto qof maamuusa alla u diyaariyaa rawahu tirmidi wa qaala xadiidun qariib xadiidka qariibka waxaa la yidhaahaa fardina waa la yidhaahaaye midka uu qof keliyihii weliya baa la yidhaahaa xadiidka noocaas oo kale ihina ee qof keliyihuna uu la infiraadayna gaaliban waa daciif marka xadiidkan ona noocaasu ka mid yahayo waa daciifo kolkuu alimaamu tirmidi radi allahu canhu uu leeyahay xadiidkan kada waa gariib wuxuu ka wadaa xadiidku waa daciif oo asheikh alalbani ضacafahu fi ضaciif الjaamiع الصغيir wa fi silsilaة اlaxaadiiث الضaciifa wa fi غayriha wuxuu ku daciifayna marka waxaa weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaaho yaziid ibn bayaan alcuqayli wahuwa daciif daciif weyn qofka isaga ka wariyeyna waxa weeyaan waa aburijaal nin la yidhaha aburijaal اlansaari weeyaan oo ah, aburaxaal aburijaal daciif wiilkiisa daciife aburaxaal aburaxaal اlansaari yaa ku jira isaguna daciif weya laba nin oo daciifa ah, marka xadidka ku jirta xadidku waa daciif baabu ziyaarati ahli اlkhayri wa mujaalasatihim wa suxbatihim ومaxabatihim وطلbi ziyaaratihim والducaaءi minهm وزiyaaraة الmawaadiع الfaadilة ziyaarada la ziyaarto la booqdo dadka ahlukhayrka ah culamada iyo dadka muxuu ahay zaahidiinta iyo wariciinta iyo ahlu taqwaha iyo mujaahidiinta iyo dadka ahlu khayrka ah oo la ziyaarto iyo in lala saaxiibo lala jiro in lala fadhiisto oo majaalistooda la laazimo in la jeclaado in laga dalbado inay soo ziyaartaan na soo ziyaaro oo oo la yidhaaho iyo in laga ducayso io ducee la yidhaaho iyo meelaha khayrka leh ee fadliga leh ee cibaadadoodu ay meelaha kale ka duwan tahay oo la ziyaarto meelaha markaa sharciga ay ku sugan tahay inay cibaadadoodu dheeraan meelaha kale ay ka leedahay sida saddexda masjid iyo oo kale iyo masjidu quba iyo meelahaas oo kale meelahaas in la ziyaar in la tago oo ah, lagu soo cibaadaysto qaala allahu tacaala waid qaala muusaa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba markuu muuse ku yidhi eh, fatihiisii yani khaadimkiisii yuushac ibnu nuun ahaa laa abraxu kama zuulayo yani inaan socdo baanan ka zuulaynin xataa abluqa ilaa aan ka gaadho majmaca albaxrayni labada badood meesha isaga yimaadaan meesha labada badood iskaga daraan waldayga ilaa aan ka tago labadaa badoodee la sheegayo kuwa ay yihiin sida xaqiiqadaa la garan maayo laakiin waxaa loo malaynayaa inay yihiin labada gacan ee khaliiju alcaqaba iyo khaliiju suways la yidhaaho meesha ay badda cas ee muxuu ahaayey kolkay kusoo darayaan isaga yimaadaan ina halkaa taha loo malaynaya leannu riwaayaadka xadiidka qaarkiisba waxay dhahaysaa doonidii ay fuuleen ee meesha ay ka fuuleen inay ahayd mid isaga gudubta oo galabtiina xaggan usoo gudubta aroortiina xaggan usoo gudubta bay ahaan jirtay marka bad yar bay ahayd dan kalena waa suurowdaa in ay labadaa badood laba webi ay ahaayeen lianno xadiidka xadiidka ubay bni kacbi radia allahu canhu waa ka sheegaya in shimbir yara cusuurihi doonida qarkeed intuu ku joogsaday badda u ka baday biyo ka kabaday marka badda biyaheeda la cabi karaana marka waa badda macaani webiyaalka weeyaan marka meesha dilta la yidhaahee labada niilku uu ku kala baxo halkaa inay yihiin aw waa iska suurooda xataa abluqa ilaa aan ka gaaro majmac albaxrayni labadood badood meesha isaga yimaadaan iskaga soo daraan aw amdiya ama aan socdo xuquban waqti dheer zaman dheer ilaa qowlihi tacaala marka muusa calayhi salaatu wasalaam sababku wuxaa sida xadiidka uu ubay ibni kacb uu sheegayo muusa maalin khudbeeyo banu israa'iil u khudbeeyo khudbe aad iyo aad u cajo badan oo baliiqa ayuu ku hadlay markaasay dadka jeclaysteen markaas waxaa la weydiiyey muusow wax kaa cilmi badan ma taqaanaa inuu adduunka joogo markaasuu yidhi maya markaas ayaa alla ku canaantay oo kolkuu cilmiga isaga usoo celin waayo allahu aclam uu dhihi waayey oo markaasaa muxuu ahaayey uu yidhi addoonka iyaga khadir ah yaa kaa cilmi badan markaasuu yidhi xagguu jooga markaasaa la yidhi labada badood meesha isaga yimaadaan yaa jooga saan saan u heli karaa buu yidhi markaasaa la yidhi malle qaado oo dimbiil ku qaado oo meesha aad ku weydo halkaasuu joogaa marka qisadood waata qisada alhusha markuu maqlay adduunka hal nin oo ka cilmi badani inuu joogo buu ninkii u xereeyey suu cilmiga uga soo barto ilaa qawlihi tacaala waqaala lahu muusa qaala lahu muusa muusa ku yidhi khadir hal attabicuka ma ku raaca calaa an tucallimanii inaad iga barto mimaa cullimta wixii lagu baray rushdan waxaan ku hanuuno oon ku camalfalo akhayrka ah, ku barto wa qaala tacaala wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhah waa addii aan soo marray وعn أنس رضي الله عنه qال qال أbو بكر رضي الله عنه لcمر رضي الله عنهma أbو بكر baa cمر ku yihi رضي الله عنهma بعda وفاaةi رasuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم انطلق بنا ina bxi إلىa أmi أيمن أmi أيمن xaggeeda inoo bixi رضي الله عنها أmi أيمن aan aadno nazuuruha aan ziyaaranno kama kaana rasuul llahi sala allahu alayh waali wasalam yazuuruha siduu rasuulka alle uu ziyaaran jiray marka rasuulka sal alla alay slm hooyo oo kale ayuu u dhaqaalin jiray waa xaadanadiisu soo korisay markaas kolkuu dhintay nebigu sal ly slam bay sidii iyaguna ziyaaradeedii ay u joogteeyeen falama intahayaa ilayha markay u yimaadeen yay bakad oyday faqaala laha waxay ku yidhaaheen maa yubkiiki maxaa kaa ohinaya amaa taclamiina miyaadan ogayn ana maa cinda allahi khayrun lirasuuli illahi sala allahu alayhi waali wasalam waxaa alla agtiisa khayr iyo nicmaa rasuulka allah inaan wax dhibaatihii gaadhin oo adduunyada uu ka raystay oo janno iyo khayr uga fiican uu aaday soo moogay maxaad u ooyeysaa fa qaalat markaase waxay tidhi innii laa abki anigu lama ooyayo annii laa aclamu inaanan ogayn daraaddeed lama ooyayo ana maa cinda allahi tacaala khayrun lirasuuli illahi allahu alayh waali wasalam waxaa alla agtiisa khayr iyo nicmo iyo janno ihi inay rasuulka alle u fiican tahay inaan ogeyn lama ooyayo walaakinii abkii waxaase la ooyayaa ana alwaxya qad inqataca min asamaa waxyigii noo imaan jiray samada nooga soo degi jiray cusbaayo inuu naga go-ay taasaan la ooyayaa fahayajadhumaa waxay ku dhaqaajisay ku kacisay cala albukaa oohin fajacalaa yabkiyaani macahaa waxay bilaabeen inay la ooyaan rawaahu muslim marka waxay xusuusisay meel aan iyagu milicsaninba iyadu milicsatay markaasi kolkay u sheegtay ayay iyaguna la ooyeen marka ulajeedadu waa kaas waa ay ziyaara way ziyaarteen marka dadka ahlu khayrka ee la ziyaaranayo inay laba kala nooc yihiin waa iska suurowdo rag iyo haween muxua ah, nin saalix ah ay haween salaam ugu tagaan islaam saalixad ah oo ahlu khayr ah ay rag salaam ugu tagaan waa suurowda dadkaasu inuu dadka wax ziyaaranaya inay dad madaxa ay kolkaa yihiin oo dad racyadoodii ka mida ay salaaxooda daraaddi usoo salaamayaan rawaahu muslim وعn abi هurayرaةa رadي الله عanه عن النبي صلى اه علي sلم أna رaجuلا zaara أخا lahu fي qaryaة أخرى nin ummadihii hore a baa walaalkiisa yani oo diinta ugu walaal ah oo qaryo kala degan ayuu ziyaaro ugu tegay faarsada allahu lahu tacaala faarsad allahu tacaala alla wuxuu usii dhigay calaa madrajatihi ariiqiisii malakan malag jidkuu soo marayey uu malag alla usii dhigay nin iska dhigay falamaa ataa calayhi markuu soo maray buu qaale wuxuu yidhi ayna turiid xageed rabtaa qaala uriidu aqallii fii hadihi alqarya waxaan rabaa walaalkay ahoo qaryadan degan qaala markaasuu yidhi hal laka calayhi min nicmatin tarubbuhaa tarubbuhaa yani aada buunbuuninayso o ma jirtaa waxaad u tartay oo hadda ka hor aada u tartay oo inuuna ilaawin aada rabto oo iyada daraaddeed aad salaamta ugu badinayso oo ha xusuusnaado had iyo gooroo libha kuugu haya aada leedahay mataas ma jirtaa qaala laa maya hayra annii axbabtuhu fi llaahi tacaala dar alla un baanu jeclaa qaala markaasuu wuxuu yihi malagiina fa innii rasuulu llahi ilayka waxaan ahay rasuul alla kuu soo diray oo bianna allaha qad axabaka kamaa axbabtahu fiihi yani filah inuu alla ku jeclaado si aad isaga aduguba dartiisa aada ugu jeclaatay ninka inuu ku jeclaada inan kuu sheego yo alla igu soo qaadiray rawahu muslim isna mar labaad buu soo celin doonaa raqam ulumiya tisca wa sabciin buu kusoo noqon doonaa mar aan fogeyn qowluhu arsadahu likada yuqaalu arsadahu likada idaa wakalahu bixifdihi hadduu shayga ilaalintiisa aada ugu tala irsaadkaasaa lagu magacaaba wاlmadrajaة bifatxi اlmim mxuu aha wara aariiq jidka weeyaan madraj bay hadda ku magacaabaan aan ta lahayn oo gaar ahaan waxaan jidadkan dayaraduhu ay ka duulaan ranwayga ay afka qalaad ku yidhaahaan kaasay madraju daa'ira ay yidhaahaan wa macnaa tarubuhaa taquumu bihaa wa tascaa fii salaaxihaa mid aad e, ilaalinayso oo hagaajinteeda iyo wanaajinteeda aada u shaqaynayso ma jirta buu ka wada mara marka wax e, sabab ahoo kale oo ninkan u ziyaaranaysa u ziyaaranayaa inaanu jirin markuu ogaaday kolkaas u bishaareeyey وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاad qofkii booqda qof jiran aw zaara أخا lahu fi الله ama ziyaarta walaalkiisa dar alle u ziyaarta naadaahu munaadin qof dhawaaqaya malag ama khalqi kale wuxuu yahay yahaybbaa u dhawaaqaya oo dhahaya bian tibta wataaba mamshaak waad wanaagsan tahay oo socodkaaguna waa wanaagsan yahay watabawa'ta waxaad ka dhegtay min aljanna manzilan boos baad jannada ka qabsatay jannada boos baad ka qabsatay buu ku dhahaya rawaahu التirmidiي وqala xadiiث xasan و fي bعضi النسخ غarيb xadiiث xasan غarيb sidaas yidhi xadiidkuse markaa waa xasan oo الشheekh الألbاني xafiظah الlah isna waa xasan buu ka dhigay fi صaحيح الجamiع الصغير iyo صaحيح sunan التirmidi iyo وعن أbي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم qاal inamaa mahalu ljaliisi الsaalix jaliiska saalix jaliiska waa kan nidhi waxaa la yidhaahaa qofka qofka la fadhiya mujaaliska waa ficil bimacnaa mufaacil qofka qofka la fadhiya saaxiibka la sheekaysanaya iyo wa jaliisi suu jaliiska xuni waxay kala mid yihiin ka xaamililmiski sidii qof miski sida waa kii hore wa naafikhilkeer iyo qof buufimo afuufaya labadaasay la kala mid yihiin marka qof wanaagsan oo ahlukhayr qofka la fadhiyaayo qof miska haysta qof la fadhiyuu lamid yahay oo had iyo goor nafci kama waayayo qofka qof xun oo faasiq ah la fadhiyaana wuxuu lamid yahay ka dhigan yahay qof tumaal waabki fadhiya fa xaamilu lmiski qofka miskiga sidaayu imaa an yuxdiyaka inuu wax kaa siiyo ku hadiyeeyo daladan ku siiyo ama uu ku mariyo wa imaa an tabtaaca minhu inaad wax ka iibsato wa ima an tajida minhu riixan طayiba inaad caraf wanaagsan ka hesho oo alaabtiisaas uu iibinayay ee muxuu ahayey carafteeda iyo laydheeda un inay ku soo gasho wa naafiqu lkiir buufimaha ka afuufayaana ima an yaxriqa siyaabak inuu dharkaaga gubo oo dambaaburada u duulinaya ku gubo wa ima an tajida minhu riixan muntina inaad ahaye ur xun iyo dambas iyo waxyaalaha uu shiilayo iyo geeska iyo waxyaalahaas iyo ur iyo qiic iyo inuu kaaga soo baxo dhibaatun baad hadyi burka waaynin muttafaqun calayhi wayuxdiyaka yucطiyaka wa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal sl qaal tunkaxu lmar'atu liarbac naagta waxaan loo guursadaa afar yacni dadku naag kolkay guursanayaan afar arrimood midunbay ka fiiriyaan limaalihaa xoolaheeda walixasabihaa iyo dhalashadeeda walijamaaliha iyo quruxdeeda walidiiniha iyo diinteeda xirfadeeda iyo muslimnimadeeda iyo xijaabka ay xaadata iyo suraadda iyo adabteeda afartaa midunbay ka fiiriyaan dadku fadfar ku guulayso bidaati diini midda diinta leh taribad yadaaka gacmahaaga caroobe eh carabada ku dhige taribad yadaaka yani arigaa ahi ari arrig kolkiisa ruuxaan jiray habaar ah oo iftiqarta maxaanuu ka dhigan yahay ciidda gacanta la galo waxaad qaadawa laakiin wuxuu iska noqday arin oo la iska afqabsado canaan noqda ama waxaaba weeyaan haddaad saa yeeli weydo faqir allah kaa dhigo ama faqir baabaad noqonaysaa muttafaqun calayh wa macnaahu ana annaasa yaqsiduuna fi alcaadati min almar'a min hadihi alkhisaal arbaca marka yani waxaa weeyaan dadka buu ka warramayaayo dadku sida qaalibka iyo caadada ah naag markay dooranayaan afartaa meelood mid unbay ku doortaan faxris anta adigu ku dadaal qofya muslimkii calaa daati diin inaad hesho wafar biha ku guulayso waxris calaa suxbatihaa inaad kula jirto oodan weligaa furin ku dadaal wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala nabiyu sala اllau alay slam lijibriil nabiga wuxuu ku yidhi jibriil ku yidhi kanu marka waa ziyaaradii laga dalbanaya nasoo ziyaara la dhihi jiray maa yamnacuka an tazuurana akara mima tazuuruna maxaa kuu diidaya inaad noo timaado intaad noo imaanaysa in ka badan imaatinkaaga jecel lahay maad aada noogu timaadid fanaزlad markaasay soo degtay wma natanazalu ila biamri rabbik lahu maa bayna aydiina wma khalfana wma bayna dalik wma kana rabbuka nasiya wamaa natanazalu kuma soo degno ilaa biamri rabbika rabbiga amarkiisa mooyaane lahu rabbi wuxuu leeyahay maa bayna aydiina wax naga horeeya wamaa khalfana iyaga wax naga dambeeya wamaa bayna dalika intaa wax udhexeeya wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaana kuwax ilowsan maaha marka anagu iskama nimaadno khiyaar ma lihine makhluuqaad waxaan nahay alla amarkiisa ku socda weeyaan waxa rawaahu albukhaariy وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه عن النبي صل ل سلم qاal laa تصاaxب إlا مؤمiنا وlaa yakل طعاamka إlا تqي hala rafiiqin qof muؤmina mooyaane cuntadaadana yaanu cunin qof taqio alla ka baqaa mooyaane rawاه abu dawud وتirmidiyu بإsnaadi laa bأsa bه laa ba'sa bihi marka kole hadduu leeyahay macnahu waxaa weeyaan waa tawfiiq fiihi shay-un min min alliin uu ku jiro marka xadiidku xasan weeyaan xasan weeyaanoo sheekh albani xadidka xasan buu ka dhigay xadiidka waxaa kaloo wariyeyna axmed ibnu xibaan iyo xaakim ayaa wariyey oo wuxuu xasan kaga dhigay sheekh albani saxiix aljaamic sagiir waa mishkaat almasaabiix wa can abi hurayrata radia allahu canhu أن النبي صلى اه سلم qاla لرجuل wuxuu yidhi الرaجuل عalى diini khaliilihi qofku udaygiisa diintiisu ku jiraa falyandur axadukum midkiin waliba ha ka fiirsado man yukhaalilu qofku la rafiiqaye la saaxiibay qof waliba d diinta iyo caadada iyo dhaqankii siduu saaxiibkiisu yahan buu noqonayaa qof walaba marka ka fakir qof xun baad la rafiiqaysa qofkaad aragtaba iska raacay rawaahu abu daawuuda wtirmidiyu biisnaadin صaxiixi waqaala tirmidiyu xadiidun xasan wa huwa kamaa qaal waa sida uu yidhaho sheekh اlalbani saxiixujaamic sahiir buu ku saxiix ee ku xasan kaga dhigay wa abi muusa alashcariyi radi allahu canhu ana nebiy sal qaal almar'u maca man axaba qofku qofkuu jecel yahay ayuu la jirayaa muttafaqun calayhi isagu xadiid dheer ah xadiidkii safwaan ibni casaan ee dheeraa qطcadan iyadoo ka midana way noo soo horumartay raqam تiسcaةa cashar xadiidkan kusoo maray xagga hore ah xadiidkuna waxa weeyaan wuxuu mar labaad ku imaan doonaa saddex boqol iyo toddobaatan lambarka ah wa fii riwaayatin qaal qiila liلnabiy sal ly slam nebiga waxaa lagu yidhi alrajulu yuxibu اlqowma walamaa yalxaq bihim ninka oo jecel niman jecel aan soona gaarin qaala markaasu wuxuu yidhi almaru maca man axaba intan intanuna xadiidkaasay ka mid ah xadidkii safwan bn casaal radi allahu canhu wa can anasin radi allahu canhu ana acraabiyan qaala lirasuuli llahi sala lla alay slam mata saaca nin reer baadiya ku yidhi nabiga sal sl waa goorma qiyaamuhu qaala rasul lah sal sl markaasu rasuulka alla yidhi maa acdadta laha maxaad u diyaarisay waa dhacaysaaye waa lagama maarmaane maxaad u diyaarisay qaala markaasuu yidhi xuba allahi wa rasuulihi alle rasuulkiisa jacaylkooda un baan u diyaarsaday taasaa mar ugu talagalay qaala markaasuu nebiguna yidhi sal lla alay slam anta maca man axbabta adugu dadka aada jeceshahay kuwa aada jeceshahay baad la jiraysaa marka rasuulka alle haddaad jeceshahay rasuulka allead la jirtaa muttafaqun calayhi wa hada lafdu muslim wa fii riwaayatin lahuma yani lbuhaari wa muslim ma acdadtu laha min kahiiri sawmin walaa salaatin walaa sadaqa anu ma aanan ugu talagelinoo maanan u diyaarsanin wax badan oo sooma iyo ku salaad iyo sadaqa iyo midna walakinii uxib allaha warasuula aliya rasuulkiisaan jeclahay anas baa marka wuxuu dhihi jiray radia allahu canhu markuu xadiidkan kada wariyo wuxuu dhihi jiray sidaan ugu faraxnay xadiidkaas si aan ugu faraxnay uu jiro leanno annaguna waan jecel lahay aliya rasuulkiisa waan jecel lahay markaas weliba wuxuu kusii dari jiray faana ana uxibu llaha uxibu rasuul allahi wa abaa bakrin wa cumara radia allahu canhuma lacalli inaan darajadooda al igu gaadhsiiyo walow aanan camalkooda oo kale aanan lahayn wa can ibni mascuudin radia allahu canhuma marka qofkii jeclaada khalqiga alle wanaagsan ee rasuulka sal lla alay slam iyo ambiyadii alle calayhim asalaatu wasalaam dhammaantood iyo saxaabadii iyo raggii mujaahidiinta iyo aimadii iyo raggii qofkii jeclaada ma macooduu noqonayaa qofka jecel faasiqiinta muxuu ahaayey heesayaalka iyo kuwan beladan muxuu ahaayey oo kale marka waxaa weeye qofkii jecel dad xun oo faasiqiin ah sida kuwa jecel kuwa ciyaartooda iyo fanaaniinta iyo waxyaalahaas iyo oo timaha socdooda u samaysta dharkasooda iyo waxyaalahaas oo kale inay iyaga oo kale la nooc noqonayaan oo inba qo lala soo xashirin doono dadkiisa uu jecel yahay <clears throat> <coughs> وعn أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل الناaس معاadن kaمعاadن الفضة الذهب والفضة dadku waa hidooyin iyo asalle ayay kala yihiin sida dahabka iyo fidaduba ay macaadin u yihiinoo meela dahabka laga qoto oo dahab uu ku bee ku aasan yahay iyo meelo fida laga qoto fida ay ku samaysan tahay iyo meelo kale oo waxyaalo kale macadin ay ku jiraan siday u kala yihiin sidaasay dadku sidaasoo kale ayay dadkuna usuul u kala yihiin oo dad wanaagsan iyo dad xun kuwa dhexdhexaada sidaasay kala yihiin khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquu kuwoodii jaahiliyaddii ugu akhyaarsanaa ayaa kuwooda islaamnimadan ugu akhyaarsan ah hadday kasmaystaan oo diinta ay bartaan intaana iyadana hadda ka hor baynu soo marray xadiid nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam ee la weydiin jiray man akramu nnaas markuu ka jawaabayey ugu dambaystii ee uu fahmay waxay ula jeedaan inuu maaan carabta usuusheedii waxyaalaha inay waraysanayaan sidaas oo kale walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh